alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina waalmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiri suurati almaa'ida ayaynu awalka joognay allah waxa uu yidhi yas'aluunaka maada uxilla lahum yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan yaa muxammadu muxammadow nebi muxammadow calayhi asalaatu wassalaam maadaa uxilla lahum maxay baa loo xalaaleeyey min altacaami waxyaalaha la cuno ee bimacnaa dabaa'ixda ah ama la gowraco maxaa looga xalaaleey taasay ku weydiinayaan bimacnaa hadday eeyi ku ugaadhsadaan xalaal ma u noqonaysaa oo eygaasi u soo dilo waxyaalaha markaa yacni leebabka lagu ugaadhsado laftoodu xalaal ma noqonayaan qul waxaad tidhaahdaa uxilla lakum altayibaat waxaa laydin xalaaleeyey waxyaalaha wan wanaagsan baa laydin xalaaleeyey altayibaat waa waxyaalaha xalaasha ah almustaladdaat waxyaalaha la macaansaday wanaagsan ee khubsi iyo xumaani aynay ku jirin ayaa laydin xalaaleeyey marka aayibaat waxay noqonayaan waa wixii aan khabiis ahayn waxallo wixii markaa mudir ah oo dhibtiisu ka badan tahay dheeftiisa amaba dhibaato maxdiya ah waxay noqonayaan tayibaat ma aha iyagu khabaa'istay gelayaan xaaraan bay noqonayaan marka waxyaalaha aan dararka lahayna naafica ah yacni tayibkana ah ayaa laydin xalaaleeyey wamaa callamtum min aljawaarixi ay wasaydu maa iyo kii ugaadhiisa ayaa laydin xalaalay oo idin ugaadho callamtum ay callamtumuuhu aa wax barteen oo min aljawaarixi kuwa wax kasba ah ama wax ugaadha aljawaarix waa kuwa wax kasbaaya waxaa loo jeedaa kuwan lagu ugaadhsanaye yacni qofkii uu markaa ugaadhayoo kale ku dilanayo jaarixada xubnaha markaysaga yacni qofka jawaarix waa la yidhaahdaa maxaa jawaarix loo yidhi waxbuu ku kasbanayaa gacmihiisa iyo markaa jawaarixda la midka indhaha yacni maqalka yacni markaa waxawe gacmaha iyo waxa la midka min aljawaarixi ay min alkawaasibi kuwa wax kasbaa oo min alkilaabi eyda ka mida waasibaaci iyo dugaaga ka mida waatayri iyo shimbiraha ka mida waxaa laga tilmaamayaa ashyaa xayawaanaadka ka mida oo la tababaray oo lagu ugaadhsanayo oo qaarkood ay yihiin marka ay yihiin eygu tacliimta waxa weeye waa u sahlan yahay sida wax loo baro inuu tacliimta qaato oo tababarto dabeedna marka waxa weeye uu markaa maqlo wixii markaa la amro wasibaac iyo dugaag ah yacni dugaagga noocyada qaarkood haddii markaa waxawe bahlaha waaweyn qaar ay marka waxa weeye tacliimtii qaataan oo ay marka waxaweye amarkii qofka ku shaqaynayaan iyaguna waa saas oo kale marka weeye waxay qaar tusaalaynayaan marka waxawan yani shabeelka iyo harimcadka iyo annamir waalfahdi kuwaasoo kale ma aqaan say u tababar qaadanayaan iyo watayri shimbiraha yacni hadday tahay galaydhka ka saqri iyo hadday tahay kuwa kale marka waxa weeye ama gorgorka ama marka waxaa galaydhka ama baqayada kuwaasoo kale markaa haddii iyaguna tababarka ay qaataan oo ay markaa wax u soo ugaadhayaan qofkii amarkiisa ku shaqaynayaan yaguna waa saas ileeg waa soo gelayaan mukallibiina xaal aad diraysaan xaalun waa xaal min kallabtu lkalba eyga ayaan diray baa la yidhaahdaa bitashdiidi laamka la shado oo shaditaan laamku ku sugan yahay xaaluu shaditaan ku sugan yahay ay arsaltuhu cala asaydi waxaan ku diray ugaadhi baan ku diray mukallibiina culamada qaar waa u fasireen mucallimiina xaalaa yacni markaa wax baraysaan qaarna waxay u fasireen mukallibiina bimacnaa mursiliina haddii mukallibiina loo fasiro mucallimiina loo fasiro tucallimunahunna waxay noqonaysaa tawkiid inay markaa noqonayso oo xaala mu'akida ay u dhacayso laakiin haddii la yidhaha mursiliin ay la macno tahay waxay noqonaysaa xaala mu'asisa macno cusub faa'iideynaysa mukallibiina xaal aad diraysaan oo ugaadhii ku diraysaan tucallimuunahunna waxaad diraysaan tucallimuunahunna xaal markaa tababaraysaan xaalu min damiiri mukallibiina waxaa laga xaalaynayo damiirka mukallibiina laga xaalaynaayo ay tu'addibuunahunna aa edbinaysaan waxaa loo jeedaa aad tababaraysaan waxaa baraysaan mima callamakum allahu wuxuu ilaahay idin baray wax ka midaa baraysaan min tuwali tabcidood wa min aadaabi sayd yacnii aadaabta iyo farsamooyinka loo ugaadhsada fakuluu mima amsakna calaykum fakuluu cuna mima amsakna calaykum waxay idiin qabtaan wax ka midaa cuna min tuwali tabciid wa in qatalnahu haba dilaanbe in lam yaakulna minhu haddaynay waxba ka cunin ayaa cunaysaan taana waxaa sheegaya xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa sheegaya fain akala falaa taakul fa innii akhaafu an yakuuna amsaka calaa nafsi laakiin madaahibta qaarkood ma qabaan in waxa weeye eh, haddii uu wax ka cuno inaan la cunayne in la cunayo ay qabaan sida madhab almaalikiya waxaa laga yaabaa imaamka inaan xadiisku soo gaadhin ama waxa weeye markuu sidaa ku tegayey inaanu markaa xadiiska xasuusnayn bikhilaafi almucallama waxaa ka duwan yacni kuwii aan waxba la barin oo haddii aan markaa waxaan lagu ugaadhsanayo aanu ahayn mid mucallamo wax la baray haddaanu ahayn oo tababar qaatay aanu ahayn wuxuu ugaadhaa ama soo dilaa xalaal noqon maayo falaa yaxillu sayduha yacni kuwan markaa aan la la tababarin yacni waxay soo ugaadhaan xalaal noqon mayso waxaa laga qaadanayaa sharafta uu cilmigu leeyaha laga qaadanayaa oo dee eygii la tababaray iyo xayawaanaadkii kale iyo noolayaashii kale la tababaray wixii ay soo dilaan wuxuu noqonayaa xalaal buu noqonayaa marka lagu diro laakiin kuwan waxba la barin yacni waxay soo dilaan xalaal ma noqonayo saasna waxaa laga qaadanayaa sharafta cilmiga laga qaadanaya waxay kaloo isweydiiyaan fuqahadu markuu eygii markaas soo dilo ugaadhi waa qabtay dee markaa kuma qabanayo addimee wuxuu ku qabanayaa markaysaa ilkihiisu ku qabanayaa ilkaha u xoog badan eh, waa dhici karta addimada inuu laftooda ku qabto laakiin waxa ugu xooga badan wax ku qabanayo waxna ku dilayo waxa weeye waa ilkihiisa weeye waxaana la ogsoonaa inuu markaa nijaas yahayo idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum hadduu markaa ku dhareeriyo ama carrabka geliyo yacni markaa eygu weelka midkiin yacni markaa uu carrabka geliyo ama ku dhareeriyo yacni markaa toddoba gooroo midu markaa ciid tahay ha maydho waata axaadiista nebiga sala allahu alayh wasallam saxiixa ku soo aroortay haddaba mawdican marka lagu ugaadhsanayo maxaa la yeelayaa madaahibta qaarkood qaacidadii bay ku socdeenoo waxay yidhaahdeen markaa lafteeda meeshii markaa yacni dhareerkiisii ay gaadheen waxa weeye waa la maydhayaa toddobadii gooree midiciidda ahayd baa lagu maydhayaa dabeedna waa la cunayaa inta la karsadaa la cunayaa laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiista ku soo aroortay mawduucan iyo aayadda toonna wax maydhitaana lama sheegin saas aawadeed masaladani way ka hadhan tahay baa ahlucilmiga qaarkood marka ay yidhaahdeen oo ay markaa deed yidhaahdeen waxa weeye sharafta uu cilmigu leeyaha laga qaadanayaayo yacni kan waxba in la maydhaa waxba laasim ma aha waayo hadday waajib ahaan lahayd in la maydho yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waa caddayn lahaa bay yidhaahdeen laakiin madaahibta sidaa ku tegoo shaaficiyadu ka mid tahay oo odhanaya waa la maydhayaa toddoba goor oo midiciid tahay baa la maydhayaa shaaficiyaduna ka mid tahay waxay leeyihiin axaadiista ku soo aroortay baa lagu camal siinayaa walow mawdican ugaadha ku saabsan la ugaadhsanayo yaanu xadiis caynkaa sheegaya ku imanin wa calaamatuhaa calaamaddeedu inay tacliim qaateen oo wax barteen calaamaddeedu an tastarsila idaa ursilat waa inay dirsoonto eydaasii iyo kuwa kale la midkaa yacni markaa ama shimbira ama wax kale ah idaa ursilat marka la diro marka la yidhaahdo qabo waa inay markaa waxa weeye ku dirsoomayaan oo ku tegayaan oo amarkaa ku shaqaynayaan wa tanzajira ay ku joogto kaga reebanto yacni markaa qabashada iyo waxaas idaa zujirat marka laga reebo layha marka leha ka joog ama daa waa inay ka joogaysaa amarka xagga dirista iyo xagga markaa iska daynta mid walba waa in amarka ay qaadataa markaasaa la odhanaya tacliimtii way qaadataa waxaana ugu yar mar keliya ma aha ugu yaraan saddex goor waa in saa lagu tijaabiyaa oo la diraa ay dirsoontaa oo liha ka joog ay ka joogtaa oo la diraa ay dirsoontaa oo liha ka joog ay ka joogtaa saddex goor saa lagu sameeyaa haddii saddex goor mar walba sidaas amarkii dirista iyo ka joogga mid walba ay sidii ku qaadato eydaasi waxaa la ictibaarinayaa inay tahay mucallama taasaa la ictibaarinaya wa tumsika asayda iyo inay ugaa dhaqabato walaa taakula minhu aynay waxba ka cunin wa aqallu maa yucrafu bihi dalik sheikhaa inoo sheegaya wa aqallu maa kii waxa ugu yar yucrafu bihi lagu garanayo dalika arrinkaasoo tacliim qaadadka ah salaasu maraatin saddex goor baa ugu yar wax lagu garan karo fa in akalat minhu hadday wax ka cunto falaysa mima amsakna calaa saaxibihin kama mid aha waxay u qabteen yacni markaa ninkii eyda lahaa ee u saaxiibka ahaa waxay u qabteen maahay oo waxay iyagu qabsoodeen saas aawadeed markaa dabeedna saa u cuneen marka hadday wax ka cunto yacni adiga kumay qaban yagaa qabsoodoo dishooday saas aawadeed waxba ka cunin cunistiisu markaa xalaal ma noqonayo hadday wax ka cunaan kamaa fii xadiisi saxiixayni sida xadiiska saxiixaynka ee bukhaariiyo muslim soo wariyeen ku sugan wa fiihi anna sayda sahmi idaa ursila waxaa kaloo ku sugan oo xadiiska ku yimi saxiixaynka anna sayda sahmi in markaa leebku wuxuu ugaadho ama uu dilo idaa ursila marka isagana la diro bimacnaa la rido wadukira smullaahi calayhi magaca allahna lagu xuso ka saydi almucallami min aljawaarix sida markaa waxa weeye yacni markaa xayawaankii wax la baray ama eygii wax la baray wuxuu ugaadhoo kale weeye oo min aljawaarixi kuwa wax kasba ah kuwa wax lagu ugaadhsada ah wuxuu sheegay afar calaamadood in la eegaayo afartaba matni weynoo saaray marka la diro wayna dirsoontaa kow marka yaa ka joog waa inay ka joogtaa laba waa inay qabataa wixii lagu diro saddex waa inaynay waxba ka cunin afartaa arrin marka laga helo ayaa markaa ay noqonaysaa waa marka waa mucallam waxbaa la baray yacni marka wixii lagu ugaadhsadana waa la cunaya marka shardi waxaa inuu isagu ku diray intaa afartaa shardibayoo ay ku sugan yihiin oo uu eygani mucallam yahay haddana hadduu mar isagu iska tasarrufo yadaan cidi ku dirin oo uu gaadh iska dilo dee xaalka caynkaasa lama cunayo waayo lama dirin isagaa isdiray mar haddaanu sabab ku lahayn oo aan loo dirin yacni xaalka caynkaasa xalaal ma noqonayo xalaal ma noqonayo waa yahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xagga shimbiraha waxaa loo eegayaa uun dirsoonkana inay aqbasho aynay qabato culammada qaarkood baa sidaa yidhi laakiin tafriiqa ay ku kala saareen wax daliil ay ku kala saareen ma arag laakiin waa sheegeen saas wadkuru isma allaahi calayh wadkuruu xusa ismaallaahi magaca ilaahay ku xusa magaca ilaahay xusa calayhi ay calaa irsaalih dirista marka la diray ku xusa cinda irsaali marka la diraayo ku xusa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen calayhi waxaa loo jeedaa calaa amsakna wixii ay qabteen magaca ilaahay ku xusa oo taasi waxay noqonaysaa cinda alakli in magaca ilaahay la xusaayo magaca loo qabanayo bacdi baa saa u fasiray laakiin sida uu markaa mufasirku maray oo ah calaa irsaalihi in laga tilmaamaayo marka la dirayo lagu xusayo uu ka cabiray cinda irsaalihi ayaa markaa saxan waana sida axaadiista nebigana sala allahu alayh wasallam ku soo aroortay oo sheegaysa in waxa weeye marka la diraayo magaca ilaahayna in lagu xusaayo marka isaguna wuxuu ka dhigan yahay eygan lagu dirayaa ama galaydhka lagu dirayaa yacni markaa wuxuu ka dhigan yahay birtii lagu gowracayo kaluu ka dhigan yahay ha yeeshee haddii nolol lagu gaadho waxa waajibaysa in la gowraca waajibaysa laakiin haddaan nolo lagu gaadhin ee u dilo waxay ka dhigan inuu waxaasi gowracan yuu ka dhigan yahy wattaquu allaha allah ka baqa ina allaha allah sariiculxisaabi waa ka xisaabkiisu degdega badan yahay weeye oo si degdeg u khalaa'iqda u xisaaba sariiculxisaab culammadu laba siyood bay u fasiraan ahlucilmiga qaarkood waxay u fasiraan in laga tilmaamayo markuu khalaa'iqda xisaabayo si deg uu u xisaabayaa sheekh culammadii hore ka midaa la weydiiye oo yidhi khalqigan oo dhan siduu ilaahay mar keliya u wada xisaabaya markaasuu wuxuu yidhi siduu iminkaba mar keliya u wada arsaaqayo oo qaarkood inuu arsaaqayaa kuwa kale arsaaqdooda aanu ka mashquulinayn ayuu sidaasoo kaleu mar keliya u wada xisaabayaa khalaa'iqdoo dhan mid walba halkiisa ku xisaabaya si labaad culammada qaarkood waa u fasireen oo sariiculxisaab xisaabtiisaa soo degdegaysaa waayo waa soo socotaa waa imanaysaa wa kullu maa huwa aatin fahuwa qariib wax kastoo imanayaana waa dhow yahay marka waxa weeye yacni xisaabtiisii baa dhow bay u fasireen laakiin macnaha horaa sii fiican alyowma uxilla lakum altayibaat alyowma maantadan waa cahdi xuduuri ah ashuu cahdiyo caadigan waxaa loo jeedaa waa cahdi xuduuriyo waa maalintii la joogay alyowma maantadan la joogo uxilla lakum waxaa laydin xalaalay waa maalintii aayaddu soo degtay wakhtiyada qaarna alyowm waxaa la yidhaahdaa zamanka markaa la joogo oo khusuus maalineed aan laga tilmaamayn sida yowma alaxzaab loo yidhaahdo yacni markaa sida loo yidhaahdo yacni yowma kada oo waaqico laga yaabo inay markaa maalmo socotay in yowm laga cabbiro oo laga tilmaamaya uun zaman looga jeedo alyowma maantadan uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey altayibaatu waxyaalaha wanwanaagsanee xalaasha ah almustaladdaatu waxyaalaha la macaansado waa ashyaada naafica ah ee aan wax darara lahayn ee dadkuna markay yihiin qaar fitradoodu wanaagsan tahay yacni ay macaansanayaan ama wanaajinsanayaan oo wanaag ku tirinayaan deliil xaaraantinimeeyeyna aan lahaynin shay kastoo la xarimay dayibaadkii waa ka baxayaa dayibaadkii waa ka baxayaa culammada qaarkood markay tayibaat iyo khabaa'is ka hadlayaan yacni markaa waxay yidhaahdaan mastataabatu lcarab iyo mastakhbasatu alcarab bay culammada qaarkood yidhahdaan maadaama markaa yacni markaa lisaankii carbeed uu qur'aanku ku yimi nebiguna calayhi salaatu wasalaam cidda uu la khitaabayay haaliban ay u badnaayeen dukhuulka aweligaa soo gelayay ee carabtu ay u badnaayeen ayaa madaahibta qaarkood qaacido waxay ka dhigeen mastakhbasatu lcarabu fahuwa khabiis waxay carabtu ku tiriyaan inuu khabiis yahay khabiis baa laga soo qaadaya waayo khabaa'is baa la yidhi waxay khabaa'ista u yaqaaneen ilaa lisaankoodii baa lagu hadlayey ayaa markaa la ictibaarinaya bay yidhahdeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga eegayaa xagga dararka iyo dhibaatada ayaa laga eegayaa oo kullu maa huwa mudirun wax kastoo yacni dhib leh oo dhibaatadaasi ay tahay dhibaato khaalisa oo badhaxla ama dhibaato haaliba ay tahay wuxuu noqonayaa khabiisku noqonayaa wakadaa wixii sharcigu caddeeyo inuu khabiis yahayna khabiis buu noqonayaa wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa tacaamu aladiina kuwii cuntadooda waxaa loo jeedaa dabaa'ixdooda iyo gowracyadooda ay gowraceen uutul kitaaba kitaabka la siiyey kuwii kitaabka la siiyey waa yuhuudiyo nasaaradiiye wixii ay gowracaan ay dabaa'ixulyahuudi wannasaaraa tacaamka wax kale loogama jeedo waxa la gowracaa looga jeedaa yaa ay dabaa'ixulyahuudi waannasaaraa yuhuudiya kiristaanku waxay gowracaan xillun lakum xalaal bay idin yihiin xalaalun lakum xalaal bay idin yihiin xillun iyo xalaalun waa markaysagaa laba masdar weeye waatuu markaa waxa weeye naadimku oo yidhi xirmun ka xillin wa xaraamun ka xalaal xirmun ka xillin wa xaraamun ka xalaal waa xagga wasniga iskaga mid yihin diddaani mislaani wadaa amrun muxaal wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha iyo wa xirmun calaa qaryatin ahlaknaaha labada qiraa'e sabciga ah labadaba waa la akhriyey wa xaraamun iyo wa xirmun marka wuxuu inoogu fasiray xillun in xalaal la macno tahay xillun lahum ay xalaalun lahum xalaal bay iyaga u tahay marka waxyaalaha ahlu kitaabku gowracaan baa xalaal inoo noqonaya isimka ilaahay ha ku gowracaan ama yaynaan garan waxay ku gowraceen laakiin markaa haddii la garanaayo magaca ilaahay magacaan ahayn inay ku gowraceen sida magaca ciise inay ku gowraceen salafkii waa isku khilaafeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo jamaca saxaabada ka midana waxaa laga soo wariyey iyo taabiciintaba ka mid ah inay yidhaahdeen xalaalnimadii baa la istisxaabaya xukunka cumuumka ayaa la istisxaabaya saas aawadee waa xalaal ay yidhahdeen laakiin waxaynu markaa yani arjaxnay siday culammada qaarkood arjaxeen haddii waxa weeye la og yahay magaca allah magacaan ahayn inay ku bireeyeen markaas inay xaaraan noqonayso cala saxiix marka cidda ahlu kitaabkaabaa laga hadlaye gaalada kale aan ahlu kitaabka ahayn iyaga markaa ma noqonayso waxay gowracaan xalaal inooma noqonayso oo haddii ahlu kitaabnimadii ay ka baxaan oo ay malaaxido noqdaan sida hadda markaa dadka yaryare beledadii yacni markaa yurub iyo maraykan caddaankii joogay dadkii hore ee da'da ahaa ee caddaanka ahaabaa kiristaannimadii ku baaqi ah ama waxa weeye wixii afartan iyo waxa ka yar ama dhowr iyo afartan iyo waxa ka yar ee caddaanka ah majooratigoodu waa malaaxida aan waxba rumaysnayn ilaah inuu jiro iyo khaaliq inuu jiro aan rumaysnayn sidaasaa markaa majhuuratigoodu markaysa waxaa noqdeen waa naadir marka cid ahlukitaabnimadii ku baaqiya oo dadkooda markaysaga yacni afartanka ka yar ka midi waxa weeye waa nawaadirtay ka mid yihiin hadday jiraan marka waxa weeye ciddii ahlukitaabnimadii sidaa uga baxday oo noqotay inaynay kitaabba rumaysnayn yacnii ilaahna aynay rumaysnayn oo ay leeyihiin waxa weeye markaa khaaliqba ma jiro ilaah ma jiro kuwa caynkaa leh yacni ee kitaabkii aan rumaysnaynba iyagu markaa waxa weeye waxay gowracaan waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa walow markii hore ahlu kitaab ha ahaan jireen ama waalidadood ahlu kitaab ahaan jirin markaynu saaleennahay dadkoodaa yaryar maaha kuwooda waaweyn in wadi ahlu kitaabkii wada yihiin laakiin kuwooda waaweyn laftooda yacni way u badan yihiin ahlukitaabnimadii kitaabnimadii inay markaasi yacni rumaysan yihiin oo alkitaabu almuqadas ay odhanayaan waa rumaysannahay majorotigoodaa sidaasee iyaga laftooda in dooroo ka mida malaaxida noqotay oo mulxida noqotay laakiin waxa weeye waxay u badan yihiin kuwooda waaweyni inay rumaysan yihiin yacni markaa ahlukitaabnimadii wa acaamukum yacnii cuntadiinna waxaa loo jeedaa itcaamka idinku quudinaysaan iyaahum yaga aa quudinaysaan oo wax siinaysaan oo dabaa'ixdiin iyo waxaa gowracdeen wax ka mida aad siinaysaan xillun lahum xalaal bay u tahay xalaal ayay u tahay ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa haadaa amrun mujmacun calayhi bayna alculamaa waa arrin laysku waafaqsan yahay culammada dhexdooda ana dabaa'ixahum xalaalun lilmuslimiin ahlu kitaabka dabaa'ixdoodu inay markaa xalaal u tahay muslimiinta liannahum yactaqiduuna taxriima adabxi ligayri illaah walaa yadkuruuna calaa dabaa'ixim ila sma allah maxaa yeelay waxay caqiidaysan yihiin ibnu kasiirkaa odhanaaya ahlu kitaabku waxay caqiidaysan yihiin oo diinkooda ka mid ahaa gowraca allah cidaan ahayn wax loo gowracayaa inay xaaraantu aynay bannaanayn walaa yadkuruuna calaa dabaa'ixihim ila sma allah yacni waxay gowracayaanna magaca allah mooyaane wax kale kuma xusaan wain ictaqaduu fiihi tacaala maa huwa munazahun canhu tacaala wataqadas walow haba ictiqaadiyaan wax allah ka nasahan yahay oo yacni markaa yacni noqonaya yacni shirki noqonaya sida markaa saalis salaasa iyo ibnullaahi iyo yacni marka waxyaalaha haba ictiqaadsadaan wax ilaahay ka nasaahan yahay qaar caqiidaysanba ha ahaadaan oo allah ka nasaahan yahay waxaasne waxa weeye ahlu kitaabnimadii waa u baaqi waana markaa xalaal wixii ay gowracaan ee magaca allah ay ku gowracaan halkaa waxaa soo gelayaa yani alluxuum almustawrada hilibka la soo waarido ee laga soo waarido beledada markaa gaalada laga soo waarido yacnii yurub iyo dhulka laga keeno ama baraaziil ha ah laga keeno ama meelo kale ha ah laga keenee yacni markaa waddannadaa yurub yacni hilibka ay soo qasacadeeyeen ee laga soo waaridaa yacni waxa weeye xalaal ma noqonaya mise ma noqonayo waxay ku xidhan tahay sidii dee ay u gowraceen iyo waxay ku gowraceen iminka warshadaha markaa yacni ay samaysteen ee ay markaa ugu tala galeen marka inay yacni marka waxyaalahan ay ku soo qasacadeeyaan inta saa loo geliyaa mishiinka markaysaa lu dhufanaya markaasuu ka jarayaa markaa madaxyada ka goynaya marka hore waxa weye waa la siririnayaa waxbaa lagu dhufanayaa isagoo sirirsan baa markaysaa waxaa la geynayaa dabeedna markaysaa kurkaa laga jarayaa isla markiiba intii aan naftu ka dhammaan ayaa haddana markaysa marka waxaan yacni qaybna haragga ka saaraysaa qaybna googoynaysaa yacni marka waxaweye waxa la sugaa neefka marka la gowraco inta naftu ka dhammaanaysa ayaa la sugaa ila naftii oo weli ku jirta haddii waa aad googoosato waxay noqonaysaa marka waxa weeye maa qutica min albahiimati wa hiya xayatun fahuwa mayit soo xadiiska saa kuma soo aroorin wixii neefka laga gooyo iyadoo nool waxaa laga gooyey wuxuu noqonayaa bakhti buu noqonayaa bakhti ayuu noqonayaa yacni risaalo ayuu ka qoray ashaykh saalix fawsaan yacni xafidahu allah waa risaaladu dictooraga ku qaatay waagii hore uu ku qaatay alatcima la yidhaahdaa alatcima ayaa la yidhaahdaa marka risaaladiisaas aad buu masalada uga hadlayaa yacni markaa ha la raajaco ha loo noqdo kolay luxuum luxuumulmustawrada way isku khilaafaan culammada marka mucaasiriinta ahi waa isku khilaafaan war badan baana ku jira laakiin waxa weeye sida markaa yacni sheekh fawsaan iyo markaysa marka ay sheegeen risaaladaana uu yani doctooraga ku qaatayna uu ku tafsiiliyey in la yska ilaaliyo weeye wixii aan la ogayn waxyaalaha qaarkood waxaa jira yacni si baayac mushtarkoodu u suuro galo ayaa wakhtiyada qaarkood waxay yidhahdaan dubixa yacni markaa wafqa shariicati alislaamiya lagu soo qoraa yacni ta noocaasina waxa weeye waa arrin xayaysiis looga jeedo ee cidda marka warkaa soo qoraysaana waa gaalo aan dee siqaad ahayn oo lagu kalsoonayn yacni waana dhacday inay ka luumo xataa ku soo qoreen yacni dubixa wafqa ashariicati alislaamiya waxaa lagu gowracay shareecada islaamka si waafaqsan ayaa loo bireeyey kalluunka inay qaarkood markaa sidaa yidhaahdeenna waa la soo naqliyey yacni may garanayn in marka waxa weeye kalluunka aan waxba gowrac u baahnayn may garanayn waalmuxsanaatu min almu'minaati waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waalmuxsanaatu dumarka dhowrsoon oo min almu'minaati muuminaadka ka mida kuwa iimaan kale waalmuxsanaatu kuwa xorta ah ay alxaraa'iru kuwa xorta ah oo min aladiina kuwii ka mida uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey xillun lakum xalaal bay idin yihiin an tankixuuhunna inaad guursataan waalmuxsanaatuda hore waxaa loo jeedaa yacni alcafaa'if kuwa dhowrsoon baa loo jeeda waalmuxsanaatuda labaad laba qowl baa ku jira maca alcafaa'ish baa laga tilmaamayaa waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwa dhowrsoon dumarka dhowrsoon ee iyaguna zina ka dhowrsoon ee kitaabiyaadka ahi yaguna xalaal bay idin yihiin inaad guursataan bacdu ahlilcilmi saasay u fasireen oo labada mawdicba muxsanaadka waxay ku fasireen alcafaa'ish min azina kuwa zinada ka dhowrsoon bacdu ahlicilmina ta labaad waxay u fasireen waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba yacni alxaraa'ir dumarka xorta ah calaa haadaa waxa baxaya dumarka addoommada ah baa baxaya hadday marka waxay kitaabiye tahay ay addoonna tahay iyada waxa weeye yacni markaa lama guursan karo calaa qawlin si ahlucilmiga qaarkood ay qabaan waana inagii ku soo aragnay fii suurati markaa nisaa waa inaga ku soo marnay wa suuratu nisaa waxa weeye allah wuxuu inoo sheegay waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat marka waxaa lagu qayday min fatayaatikum almu'minaat fatayaat waxaa loo jeedaa aliimaan maxaa loo shardiyey waxaa markaa lagu sifeeyey almu'minaati iimaan kale calaa haada waxay culammadu ka qaateen mafhuumu lwasfi mafhuum mukhaalafo ah haddii waxa weeye hablaha addoommada ahi aynay mu'minaat ahayn xalaal ma noqonayaan mafhuum mukhaalafay ka qaateen ya taasay ka qaateen yacnii culammada qaarkood marka waxa taas qaydkaa may qaadan oo waxay yidhaahdeen mafhuum marka lagama qaadanayo wasfigan wuxuu ku soo arooray jaryan cala alghaalib oo waxa weeye dumarka addoommadee markaa jiray baa waxay khaalibkoodu ahaayeen mu'minaat bay ahaayeen wasfiguna hadduu ku yimaado yacni markaa jaryan cala alghaalibi laa mafhuuma lahu wax mafhuuma male saasay markaa yidhaahdeen marka waxaweye calaa kulli xaal ahlucilmiga qaba gabadha addoontaa guurka la guursanayo iimaan in loo shardinayo waxay leeyihiin laba naqsi isma raacaan yacni markaan waxa weeye shuruuday ku bannaanaanaysay qofkan dumar ee addoonta guurkeedu milkulyamiinkiiyo guurku waa kala duwan yahay yacnii isagoo dumar badan qaba ninku dumar dhowra qabaa ayuu milkulyamiin haddana markaa intuu doono u haysan karaa oo waxa weeye markaa yacni ummahaatul awlaad ay u noqon karaan oo uu ka ilma dhashan karaa yacni oo u tegi karaa milkulyamiin ugu tegi karaa taasi waa nooc laakiin marka la guursanayo cidda guursanaysa qof dumar oo addoon ah yacni markaa eh, ninka guursanaya kollayba waa nimaan addoonta isagu lahayn waxa u shardiya inuu gabadh xora wuxuu ku guursado waayey mar labaadkana waxa u shardiya inuu naftiisa zine uga baqay mar saddexaadka waxa u shardiya inay mu'mino tahay aayaddaana laga qaatay suuratu nisaa aayadda ku sugan waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat maxaa la shardiyey waa inuu awoodi kari waayey maal uu ku guursado qof dumaroo xor ah oo mu'minad ah hadduu taa waayey waxaa loo banneeyey hablaha markaa addoommada ee mu'minaadka inuu guursado markii dambena maxaa la yidhi dalika liman khashya alcanata minkum xukunkaasi wuxuu u sugnaaday kii zina ka baqaa ee idinka idinka mida marka zina inuu ka baqaa waa sharti yacni markaa maal uu qof dumaroo xora ku guursado waa inuu waayey shardiga saddexaad waa in markaa mu'minad marka ay tahay markaa addoontu markaysagaa mu'minad ay tahay marka halkanna waxaa loo fasiray markaa waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba ay waalxaraa'ir dumarka xorta ah ila tasawuj baa laga hadlayaaye oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey xillun lakum xalaal bay idin yihiin an tankixuuhunna inaad guursataan xalaal bay idin yihiin goorma idaa aataytumuuhunna ujuurahun idaa aataytumuuhunna maxaa loo diiday dumarka addoommada in la guursado waxaa loo diiday ubadkiiba waxay noqonayaan addoommay noqonayaan oo ilmuhu hooyada ayuu raacaa xagga marka xornimada iyo xagga addoonnimada hadduu ninku marka markaysaga yacni leeyahay addoonta isagu leeyahay milkulyamiin buu ugu tegayaa dee addoommana ma noqonayaan hadduu doonaayo inuu guursadana dee intuu xoreeyo ayaa iyadoo xora u guursanayaa haddama aragtaa yacnii markaa cidda addoontan lahayd ayaa ubadkiisu u noqonayaan addoomma u noqonayaan attaabicu taabic oo waxa weeye xagga xorriyada iyo xagga markaa addoonnimadaba ubadku waxay raacayaan hooyaday raacayaan marka hooyada ciddii lahayd ee addoon u ahayd ayaa ubadkaagiina mulkinaysa oo ay addoomma u noqonayaan oo hadduu doono markaysaa cid kale uu ka iibinayaa addoommay noqonayaan markaa si aan ubadku addoommo u noqon ayaa loo diiday yacnii dumarka addoommada in la guursado loo diiday guurka iyo milkulyamiinku saasay u kala duwan yihiin idaa aataytumuuhunna haddaad siisan ujuurahunna meheradooda aad siisaan ujuur waxaa looga cabbiray maadaama markaa muqaabilu shay ay yihiin oo shaygu shay qaabilsan yahay dee mushqaayad saasaa looga cabbiray laakiin waxaa loo jeedaa meheradii muhuurahunna meheradooda haddaa siisaan waxaa meheradooda siinaysaan muxsiniina xaalaa guursanaysaan mutasawijiina hayra musaafixiina xaal aydaan yacni markaa ka sinaysanayn sina calaniya aydaan ka sinaysanaynin yacni marka musaafix waa zaaniga marka ayaa loo jeedaa sinaysanayaa waxaana loo jeedaa marka zinadii markaa muclanka iska ahayd baa laga tilmaamaya maxaa musaafix looga cabbiray waxaa looga cabbiray safxigu dee waa daadin weeye markaa dee shahwadunbuu u jeedaa biyaha inuu daadiyo besunbuu uga jeedaaye yacni markaa rajo kale iyo ubad iyo waxba markaysagaa kale ugama dan laha saasaa markaa musaafixiin loogu itlaaqay kuwa sinaysanaya hayra musaafixiina xaala aydaan sinaysanayn ay mucliniina bizina zina aydaan iclaaminaynin oo sina calana ah oo banyaal ah aydaan la imanayn walaa mutakhidii akhdaan sina qarsoonna xaal aydaan la imanaynoo saaxiibbo aydaan ka samaysanayn labada noocba waa zino waana laba noocoo zino ahoo wakhtigii gaalnimada jiri jiray oo dumarka sinaysta qaarkood waxay ahaayeen qaar waxa weeye calan ah oo calama leh oo la yaqaanno oo marka la arko calaamaddaa lagu soo hagaago aan la kala lahayn dareer ay tahay kaasi waxa weeye waa nooca marka waxa weeye musaafixiin waa nooca markaa waxa weyaan yani taas markaa laga tilmaamay zinada calaniga wey waa taa calamada leh nooca kale waxay tahay waa sina qarsoon oo sirri ah oo waxa weeye laba qof baa markaa saaxiibaya markaasaa iyagu waxay u wada dhaqmayaan sidii laba qofoo isqaba keliya cid kale laakiin halkaas soo mari mayso waa zinada qarsoon gaaladii carabta ahayd qaarkood zinada markaa calanka ah ee aan la kala lahayn ee babliga ah waa ka qashaafi jireen laakiin zinada qarsoone saaxiib keliya in la yeesho qaarkood baa waxay u qabeen markaysagaa inay tahay wax fiican ahayd oo sidaasoo kale samayn jiray markaasaa waxaa la tilmaamayaa zinadii yacni markaa banyaalka ahayd ee calaniga ahayd iyo tii qarsoonayd ee saaxiibka yacni markaa gaarkaa la yeelanayay midnaba idinkaan samaynaynin yacni markaa xaalaa guursanaysaan asiisaan meheradooda xalaal bay idin yihiin walaa mutakhidii akhdaan waa jamcu khidnin weeye khidnina saaxiibkaa la yidhaahdaa walaa mutakhidii akhdaanin saaxiibbana xaalaydaan ka yeelanayn minhunna markaa dumarkaa qaar ka mida tusiruuna bizina bihinna aad la siraysanaysaan zinadoo qarsoodi u wada samaynaysaan waman yakfur biliimaani ku kastaoo iimaanka ka gaalooba culamada qaar waxay dhahaan bacdu waa bimacnaa can oo can iliimaani iimaanka ka noqdoo ka gaalooba ay yartadda ka ridooba faqad xabita camaluh xaqiiqee waa buray camalkiisi waa buray alsaalixu qabla dalik camalkiisa saalixa ahaa ee ka horreeyey waa buray falaa yuctadu bihi lama tirsanaayo oo lama ictibaarinayo camalkaas walaa yusaabu calayhi lagama ajar siinayo wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay ee markaa nafahoodii khasaareeyey amaba khasaaray idaa maata calayhi markuu ku dhinto yacni markaa gaalnimada ku dhinto aayadda ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa in gaalnimadu ay camalka burinayso aayado kalena waa ku soo aroortay walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun laakiin saddexda aayadoodba waxaa laynoo sheegay camalkuna inuu buray ayaa laynoogu sheegay laba ka midana waxaa laynoogu sheegay camalkuna inuu buraayo khasaarana inuu jiraayo oo la khasaarayo marka ma marka gaalnimada lala yimi yacni isla markaasuu burayaa mise waxaa u shardiyaa gaalnimada in lagu dhinto marka lagu dhinto gaalnimadii oo aan laga soo noqon buu camalku burayaa ahlucilmigu waxay ka leeyihiin laba qowl bay ka leeyihiin madaahibtuna waa ku kala qaybsan yihin oo labiyo labaa ayay ugu qaybsameen yacni madhabu shaafici wuxuu ka mid yahay culammada qabtaa camalku wuxuu burayaa marka lagu dhinto gaalnimada ayuu markaa burayaa yacni saas yadaa buu markaa qabaa madhabu maalik waghayruhuna waxay qabaan inuu isla markaaba camalku burayo ayay qabaan calaa kulli xaal madaahibtu way ku kala qaybsan laba qowl baa ku sugan waxaan filayaa maalikiyada iyo xanafiyada inay odhanayaan labaduba isla markaasaa camalku burayaa uu gaalnimada la yimi ayuu burayaa labada qowl waxaa arjaxsan qowlka odhanaaya marka gaalnimada lagu dhinto ayuu camalku burayaa waxaana markaa ku soo aroortay aayadda suuratu lbaqara waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum fi dunya waalaakhira waxaa laynoo sheegay ku kastoo diinka ka noqda oo dabeedna ku dhinta gaalnimada laguma daynoo keliya waman yartadid minkum can diinih maxaa lagu sii daray fayamut wa huwa kaafirun oo dhinto isaga oo gaal ah walxaal huwa kaafirun u gaal yahayna dhinta waa laba sharti baa iska daba dhacay shardiga hore waa maxay yartadda shardiga labaadna waa lagu sii cadfo fayamut baa la yidhi markuu dhimanayana waxa loo shardiyey wa huwa kaafirun waa jumla xaaliya wa huwa waawlxaal alxaalu wasfun lisaaxibi qaydun licaamili yacnii xaalku wuxuu wasfi u yahay saaxibulxaalka wuxuuna qayd iyo shardi qayd waa bimacnaa shart wuxuu shardi u yahay caamilulxaalka bishardi markuu dhimanaayo waa inuu gaal yahay baa shardi ah fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira kuwa camalladoodu waa bureen if aakhiraba gudahooda camalladoodu waa bureen marka waxa weeye xamlu lmutlaqa cala almuqayyad baa ku sugan haddii laba daliil soo arooraan midna mutlaq yahoo sii daysan yahay midna muqayad yahoo qaydi lagu xidhay xukumka iyo sababtana ay iska waafaqsan yihiin cinda jumhuuri ahlicilmi waxaa lagu xambaarayaa yacni mutlaqa iyo muqayadka la ysku xambaarayaa marka labaduba ay iswaafaqsan yihiin xagga sababta iyo xagga xukunka labadu ay iswaafaqsan yihiin in la ysku xambaarayo mutlaqa iyo muqayadka jumhuuru ahlilcilmi waa ku tageen khilaafan lilxanafiyati xanafiyadu waxay yidhaahdeen waxaa la eegayaa labada ka dambeeyaa la eegayaa marka hadduu ka dambeeyey baa lagu xambaarayaa laakiin haddii kale maya laakiin madaahibta kale waxay leeyihiin yacni waxa weeye ama ha ka horreeya ama ha ka dambeeya waa la ysku xambaarayaa marleyba haddii labada ay labadaba ka siman marka labada mid ahaan ka siman yihiin midna aynay ka sinnayn bay isa sii khilaafeen jumhuurkii sidaa ku tegey hadda mawdican waa mawdicii qaacidadu ay keensanaysa in laysku xambaarayo cinda jumhuuri ahlicilm oo sababtii way iswaafaqsan tahay yaa waa gaalnimo yacni markaa sababtii weeye xukunkiina waa iswaafaqsanya waa xubuutu waa camal buritaanka camalku burayo waa xukunkii weeye marka sababtii xukunkii maadaama labadaba iska waafaqsan yihiin cinda jumhuuri ahlilcilmi oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin waxaa qaacidadu keensanaysaa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaarayaa sidaas aawadeed camalku wuxuu burayaa marka gaalnimada lagu dhintuu buraya haddaan gaalnimada lagu dhiman yacni camalku ma burayo yacni sidaa qawaacidda markaa keensanaysana waa sidaa haddaba shay markaa kalaa jira waxaa jira mutaakhiriintii shaaficiyo iyadoo shaafici ay saasi ka caan tahay ayaa waxay yidhaahdeen marka uu shaafici leeyahay camalku buri maayo marka uu leeyahay ugama jeeda bay yidhaahdeen waa sida ibnu xajar alhaytami wakhayruhu ay tilmaameen camalkaa waa laga sawaabinayaa hadduu islaamnimo marka dambe ku dhinto muraadka shaafici ma aha bay yidhahdeen haddaba muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa suuratulacmaal baa baaqiye xaqiiqatulacmaal baa u baaqi oo qofka laga sawaabinayaa markuu islaamnimo ku dhinto camalkii riddada ka horreeyey muraadka shaafici maaha bay yidhahdeen waa qowl ghariiba ah. ya calaa haadaa marka waxa weeye inuu markaa xajkii uu la yimi qabla ridda intaanu diinka ka noqon ka hor xajkuu la yimi inaan dib looga rabin oo la odhanaynin ilaaba ilaa waa inaad xajidaa waayo kaa hore wuxuu noqday midaan tirsiis ahaynoo waa buray saas aawadeed fariidat alcumri oo xajkii ah waa lagaa rabaa inaan la odhanayn kale ayaa looga jeedaa laakiin muraadku ma aha bay yidhaahdeen camalkaa sawaabkiisa iyo ajarkiisa u sugnaanaya muraadku ma aha bay yidhahdeen calaa kulli xaal qowlka noocaasi muta'akhiriinta shaaficiyo agtooda inkastuu mashhuur ka yahay ayna nasgareeyeen oo sheegeen haddana waxa weeye waa qowl markaa hariiba weeye ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan in acmaasha markaysagaa laga sawaabinayo ruux oo laga ajar siinaayo waana sida markaysagaa dawaahirta adilada laga qaadanayo weeye dawaahirta adilada yacni markaa waa sida laga qaadanayo weeye waxaana weliba ka sii weyn arrinkaas oo ka sii dee markaa waxa weeye ka sii awdaxsan oo ka sii cad saxaabada qaarkood sida xakiim ibnu xisaam oo kale nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka wuxuu uhi yaa rasuul allah waxaa jiray buu uhi acmaal kuntu ataxanasu biha fi ljaahiliya camallo aan ku cibaadaystaa jiri jiray oo aan allah ugu dhowaado wakhtigii gaalnimada gudaheedii camalkaas markuu la imanayay acmaashaa uu sheegayo iimaan kuma sugnayne kufru ku sugnaa laakiin taqarrub buu uga jeeday wiil allah ugu dhowaanaayo camalkaa waxba ma iga sugnaanayaan buu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna bukhaariiyo muslim buu ku sugan yahay markaasuu acmaashii wax ka sheegay min sadaqatin wa silatin wa cataaqatin hadday tahay qaraabo xidhiidhin hadday tahay sadaqad hadday tahay addoommo la xoreeyo acmaal caynkaasoo wakhtigii gaalnimada aan allah ugu dhowaado aan allah ku caabudaa jiri jiray waxba ma iiga sugnaanayaa nebi maxamed uu weydiinaya wuxuu su'aalayaa waa maxay ma suuratul acmaal baa mise waa sawaab iyo ajar inuu helaayo oo camalkaa laga sawaabinayo wuxuu daahir ku yahay in sawaab iyo ajar inuu ka helaayo inuu weydiinaayo nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam aslamta calaa maa aslafta min khayr waad la islaamtay waxaad hormarsatay oo khayr ah waad la islaamtay ahlucilmiga qaarkood maadaama yacni waxa weeye ay qabeen qaacidada ku saabsan dee ay markaa daliilka caamkee sheegaya in iimaanku sharti yahay yacni markaa qaacidada ay haysteen nusuustu ay sheegtay waxay markaa yacni sameeyeen ta'wiil ay awilayaan waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo yacni markaa acmaasha aad la timi sifooyin wanaagsan bay kuu kasabtay sifooyinkaa wanaagsan ay kuu kasabtay aawadeed ayaa marka wuxuu kuu sababayaa khayraad kuwii la nooca inaad la timaaddo marka waad la islaamto yacni markaa sifooyin wanaagsan bay kuu sababaysaa waxaa kaloo yidhaahdeen markaysaga acmaasha acmaal la mida inaad la timaaddo ayaa markaysaga waxaa ka imanaysa marka camaladaasaa lagaa sabaabinaya iyagii baa laga ajar siinayaa maaha bay yidhahdeen haddaba markaa shuruuxda culammada u noqo imaamu nawowi markuu sharxaayo iyo culammada kaleba markay sharxayaan yacni markaa xadiiskaasoo kale u noqo waxa markaa uu soo naqlinayaa imaamu nawowi culammada muxaqiqiinta bacdi ka mida ah, sida ibnu bataal waghayruhu inay markaysagaa yidhaahdeen waa laga sawaabinaya waa laga ajar siinaya isaguna wuxuu tilmaamayaa imaamu nawowi yaxya ibnu sharaf ah, raxmatullaahi cala aljamiic inuu markaa waxayn yani daahirka xadiisku yahay in laga sawaabinayo laga ajar siinayo yani waxayna noqonaysaa tan noocaasi min baabi alfadli bay noqonaysaa fadli ilaahay ugu deeqay oo camalkuo shardigiisii maqan yahay ayuu haddana ilaahay ugu tafadulayaa in allaha yatafadalu yani markaa eh, bima shaa calaa man shaa yani wuxuu doonuu ilaahay ugu tafadulaa cidduu doono oo fadli ahaan u siiyaa isagoo mustaxiqa aan ahayn ayuu marka ilaahay u siiyaa yani fadliga ilaahayna waa waasic marka calaa kulli xaal wuxuu u ilanayaa yani sida culammada muxaqiqiinta qaar uu ka soo naqliyo ibnu bataal ka mid yahay wahayruh ayuu u ilanayaa in laga sawaabinayo o laga ajar siinaayo nusuusahan sheegaysa camalku inuu burayo waxaa qaarkood la socota qariino tilmaamaysaa in looga jeedo markuu ku dhinto oo qariinada maxaa ka mid a wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin waayo hadduu islaamnimo ku dambeeyo islaamnimada ku dhinto biijmaaci lmuslimiin khaasiriinta ka mid noqon maayo jawaabu shardiguna labadaba waa u yaallaa hadda maaragta faqad xabita camalu haddaad doonto markaysaga haddii xataa laga dhigo xaal camalkiisu wuxuu buray walxaal huwa fi laakhirati min alkhaasiriin waxba bedeli mayso ya waxay noqonaysaa labada arrinba yacni ama ha isku guda jiraan ama ha kala yaallaane waxay ka mid yihiin waxyaalaha marka waxaa laga jawaabay shardigiiba ay ka mid yihiin hadday xataa isku guda jiraan waxa weeye dee inay labaduba ka wada dhashaan baa ka imanaysa haddana waxaa laysla ysla ogol yahay aakhiro inuu khaasiriinta ka mid noqonayn haddii uu marka waxa weeye islaamnimo iyo iimaan ku dhinto oo uu sidaa ku dambeeyo sidaa aanu marka khaasiriinta uga mid noqonayn hadduu iimaan ku dhinto ayaan camalkiisuna yacni u buraynin yacni marka hadduu iimaan ku dhinto waxaa la mid mida ah aayadda kale walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin waxa weeye waxay ku cadday halkaas laba marka arrin oo labadaba jawaabu shartigii laga dhigay inay markaa yihiin ayay markaa ku caddahay haddana waa laysla ysla yahay khaasiriinta inayna ka mid noqonayn hadday markaysaga yacnii iimaan iyo islaamnimo ku dambeeyaan oo ku dhintaan sidaasoo kalen camalkiisuna u wada burayn khulaasadu waxay tahay ciddii markaa ku dhimantaa iimaan oo ku dambayso gaalnimadii ka soo noqoto iimaan ku dhimata cala saxiix camalkiisii waa laga sawaabinayaa camalkiisii horena waa u jirayaa camalkiisii horena waa u jiraya mar hadduu kaafirkii asliga ahaaba gaalnimo iyaday camalka ku lammaan tahay acmaaluu la yimi tafadulan wa ixsaanan allah uga sawaabinayo maadaamuu iimaan ku dhintay tan kalena waa cala sabiil awlaa in laga sawaabinayo laga ajarsiinayo waayo dee kan sii fog kani acmaasha markuu la imanayay iimaan buu ku sugnaa yaa shuruuddii camalka saalixa waa la yimi markaa ila iimaanku shardi buu ahaay man camila saalixa min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun shardinimay faa'iidaynaysa hadda ma aragta ikhlaaskii iyo mutaabacadii iyo iimaankii saddexdaba waa la yimi kadib uu markaa wax buriye dib kala yimi dabeedna uu ka soo noqday kani waxa markuu la imanayay laftiisa wa mu'minun kuma sugnayn haa camal saalixa waa la yimi oo laga sawaabin lahaa hadduu muumin ahaan lahaa laakiin waxa weeye gaalnima markan musaaxib la ahayd ou ku lamaanaa oo ku sugnaa dabeedna camalkii uu la yimi ayaa markuu soo islaamay haddana laga sawaabinayaa hadduu iimaan ku dembeeyey camalkaasina camal wanaagsan ahaayoo taqarrub uga jeeday waana arrin aanu markaa istixqaaqine allah tafadulan wa ixsaanan u siinayo sidaasoo kale baa kan kalena yacni loodhanaya waa cala sabiili awlaa allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum aydiyakum ila almaraafiq idaa qumtum markaad doontaan inaa u kacdaan ila asalaati salaadda inaa u kacdaan aad doontaan ficlan looma jeedo markay kaceen waxaa loo jeedaa markay doonaan inay salaadda u kacaan faghsiluu wujuuhakum maydha wejiyadiinna maydha wejiyadiinna maydha wa aydiyakum gacmihiinnana maydha ilaalmaraafiqi ilaa xusullada laga gaadhaayo yacni maydha ama maca almaraafiqi maraafiqda la jirkooda la maydha xusullada ama suxullada kolba saa u taqaan wamsaxuu biru'uusikum wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinna masaxa bimacnaa timaha madaxyadiinna ku yaalla ama madaxyadiinna masaxa wa arjulakum lugihiinnana maydha lugihiinnana maydha ila alkacbayni ilaa canqawyada laga gaadhaayo yacni markaa maydha ama kuraamaha laga gaadhaayo wain kuntum junuban fatahharuu wain kuntum haddii aad tihiin junuban qaar janaabo qaba haddaad tihiin fattaharuu isdaahiriya oo ka maydha janaabada wain kuntum mardaa haddaad tihiin qaar buka ama xanuunsanaya ama jirro qaba aw calaa safarin ama qaar socdaal ku sugan aad tihiin oo safara aw jaa'a ama uu yimaado axadun minkum qof idinka midi min alghaa'idi meesha loo kor tago uu ka yimaado waxaa loo jeedaa yacnii markaa xaajat linsaan uu soo guto korka u fadhiisto bimacnaa qashinsaarkii waxa weeye sabiilaynka ka imanayay uu la yimaado marka qaa'idku waxa weeye waa meeshii marka ayaa la sheegay qaa'idkana waxaa yacni markaa asal ahaan la odhan jiray meesha godan baa la odhan jiray meesha godan baa la odhan jiray marka meelaha godan dee waa lagula yaro gabban jirayoo yacni markaa gabbood baa laga dhigan jiray marka nooc kinaayaa ku jirta aw laamastuma ma aad taabataan annisaa'a dumarka aad taabataan waxaa loo fasiray taabashada in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa taabashadii caadiga ahayd in la yidhaahdo aljasu bilyadi ama la yidhaahdo waa kinaayo aw laamastum nisaa'a la yidhaahdo jimaaca ama galmadaa loo jeedaa calaa qawlayni ma kinaaya ma sarbeebba mise waa xaqiiqadii taabashada saxaabadii nebigaa isku khilaafay markii dambena a'immadii iyo madaahibtii baa isku khilaafay falam tajiduu aydaan helin maa biyo aydaan helin fatayammamuu u qasda yacni markaa saciidan yacni markaa ciid ku gagabaysta ama ku boodhaysta fatayammamuu ku gagabaysta saciidan arlada korkeeda waxa ku sugan ama saciidan ciid ku gegabaysta ciiddaasoo tayiban wanaagsan oo taahira famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna wa aydiikum iyo gacmihiinna minhu wax ka mida saciidkaa ku masaxa maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj maa yuriidu allahu ilaahay dooni maayo liyajcala calaykum inuu korkiinna ka yeelo min xarajin wax mashaqiya dhibaato ah wax dhiba korkiinna inuu ka yeelo allah ma doonaayo walaakin yuriidu liyutahhirakum ha yeeshe allah wuxuu doonayaa liyutahhirakum inuu idin taahiriyo o idin nadiifiye ayuu doonayaa oo dunuubta iyo xadasyadaba idinka taahiriyo waliyutima nicmatahu calaykum iyo inuu nicmadiisa dhammaystira ayuu doonayaa calaykum korkiinna ku taam ku dhammaystiro lacallakum tashkuruun si aa u shukri noqdaan wadkuruu xusa nicmat allaahi nicmada ilaahay xusa calaykum korkiinna uu idiin nicmeeyey xusa annicma bimacnaa incaam laga tilmaamaayo wa miisaaqahu ballanka allahna xusa aladii kaasoo waasaqakum bihi uu idinkula ballamay id qultum samicnaa wa atacnaa wuxuu idinkula ballamay markaad tidhaahdeen samicnaa waa maqallay wa atacnaa waa aticno waa yeellay waa raacaynaa wattaqu allaah allah ka baqa ina allaha allaha caliimun waa u cilmi badan yahay bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibka ah ee laabaha lagu qariyo yacnii allah waa u cilmi badan yahy waa u ogaal badan yahy inuu u cilmi badan yahayna waxaa ka dhalanaysaa inuu idinka abaalmarinayo hadday shar tahay iyo hadday khayr tahay mid walba aayaddan aayatulmaa'ida eeweysada ku saabsan waxaa laga warramayaa weysada iyo gegebaysiga labadaba waa laga warramayaa waxaa kaloo laga warramayaa janaabadii in laga maydhana waa laga warramayaa marka tahaaradii salaadda loo tahaaro qaadanayey baa aayaddu ku saabsantay ashyaada markaa cudurdaarada ee markaa gabaysigu ku bannaanaadana waa la tilmaamaya ahlucilmigu axkaam fara badan bay ka qaadan jireen aayaddan waxaanu wakhtiyada qaarkood soo sheegnay alqaadi abubakar alcarabi kitaabkiisa axkaamu alqur'aanka waa kitaab matbuuca axkaamu lqur'aan baa la yidhaahdaa aayaadka qur'aanka ma wada fasiro aayaadka axkaamta ku saabsan buu gaar ahaan u fasiraa waa matbuuc afar mujallad weeye aayaddan markuu joogo wuxuu odhanayaa jamaaca e, culamo ah baa isugu yimi madiinatu salaam madiinatu salaam waxaa la odhan jiro culammadu ay ku magacaabi jireen bakhdaad ahlucilmigii hore way karaahiyaysan jireen magaca bakhdaad waayo asalkiisu wuxua ismu sanam magaca bakhdaad labada daal weliba mid baa dhibic lahaa ismu sanam baa asalkiisu ahaa saas aawadee ahlucilmigii hore way karaahiyeysan jireen madiinatu salaam bay ku magacaabi jireen kooxdii culammada ahayd ee isugu timi baa waxay yidhaahdeen aayaddan suuratulmaa'ide la yidhaahdo alfa xukmin baa ku sugan kun xukum baa laga qaadan karaa bal maanta aan isku dayno kunka xukumee la sheegaayo inaynu kala soo baxno qisada waxaa soo naqlinaya alqaadi abubakr ibnu carabi wuxuu dhintay shan boqol iyo saddexiyo afartankii hijiriga qaadiciyaad buu sannad ka horreeyey halkii bay fawaa'iddii ay aayadda kala baxayeen ka istimbaadayeen ayaa qaarba in soo tuureen qaarba in qaarba in qaarba in waa xaywadaanba waxay gaadhsiiyeen buu yidhi fawaa'idday aayad hadda waa la aayad keliya waxay gaadhsiiyeen buu yidhi siddeed boqol oo faa'iide iyo dheeraad bay gaadhsiiyeen halkaa markay marinayeen bay dhaqaashin waayeen buu yidhi dee intaasaaba badan ya aayadda aayadka qaarkooda qur'aanka ku sugan baa ka dheer haddana waxa weeye inay kala soo baxeen siddeed boqoloo faa'iido ay ka istinbaadeen waa shay cajiib ah shay layaab badan ya waxay ku tusinaysaa qur'aanka tadabburkiisa in fawaa'id badan iyo cilmi badan laga helaayo hadduu yidhaahdo sheekhulislaam ibnu taymiya yacni qur'aanka ictinaagiisa aad buu ugu dadaali jiray khaasatan waayadii dambe wuxuu idhi aayad baa laga yaabaa inaan ka eego boqol tafsiir aan ka eego waxaa soo gelaya aasaartii la soo wariyey iyo yacni markaa tafaasiirtii laga soo wariyey selafka laga soo wariyey iyo tafaasiirta la qorayba wa ilaa tafaasiirta la alifay casrigiisi dee intaa may gaadhayn laakiin waxaa laga yaabaa asar kastaba inuu tafsiir gaara ictibaarinayo aayad baan ka eegaa buu ihi boqol tafsiir baan ka eegaa buu yidhi kadib baan markaa waxa weeye masaajidada cidlada ah ee aan dad joogin ayaan ku tukadaa buu yidhi markaasaan dabeedna anoo sujuudsan baan ilaahay ka baryaa yaa yaa mufahima sulaymaana fahimnii wa yaa mucallima ibraahiima callimnii kii ibraahim wax barayow i bar kii sulaymaan fahansiiyow i fahansii markaasaa waxaa lay furaa buu yidhi fawaa'id aanan boqolka tafsiir ku arag baa layga furaa buu yidhi marka tadabburka qur'aanka lagu tadaburayo aad buu markaa muhim u yahay aayadda allah wuxuu inoo sheegayaa haddii salaada loo kacaayo in marka la weysaysto idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum looma jeedo ficlan marka loo kacay waxaa laga tilmaamayaa marka la doonaayo in loo kaco in la weysaysto faqsiluu wujuuhakum wa ila almaraafiqi wamasaxu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn afartaa xubnood baa la sheegay weysadii oo saddex la maydhaayo midna la masaxayo saddexa la maydhayaana waa wejiga iyo gacmaha gacmahana ilaa maraafiqda la gaadhsiinaya maraafiqdu ma ku jiraan mise kuma jiraan may maraafiqdu way ku jiraan oo yacni markaa suxullada ama xusullada waa in lasoo geliyaa maydhitaanka waa in la soo geliyaa waana soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo laga warinaayo markuu weysaysanaayo ashraca fi filcadud inuu cududda markaysaga yacni gelin jiray oo bimacnaa qadar cududda ka mida bimacnaa dacalkeeda inuu markaysaga biyaha gaadhsiin jiray biyaha gaadhsiin jiray ama xadiiska la soo wariyey adaara almaaa calaa mirfiqayhi yani sanadkiisu waa daciif laakiin culammadu waxay isla ogol yihiin inuu markaa waxa weeye yani maraafiqda kollayba la maydhaayo saas aawadeeda ayaa imaamu shaafici uu yidhi lam aclam mukhaalifan fi ana almirfaqa fi ma yughsalu wax mukhaalifoo khilaafsan oo culammada ka mida ma ogi oo yacni markaa khilaafsan in markaa xusulka ama suxulka in la maydhayo cid khilaaftay ma ogi bimacnaa ahlucilmigu inay isla oggol yihiinoo arrinka noocaasi ay tahay mid la isku waafaqsan yahay baa laga qaadanaya riwaayadana waa lagu soo wariyey asharca filcadud waa yahay marka ila waxa ay noqonaysaa in maraafiqdu ku jirto calaa haada bay culamada qaarkood yahan ilaadu waa bimacnaa maca ilaadu waa bimacnaa maca yacni markaa sidaa ay yidhaahdeen madaxyada masaxa madaxa markaa in la masaxo ayaa markaa laynoo sheegay madaxyada masaxaadda la masaxayana madaahibtu waa ku kala duwan yihiin ma kulligood baa in la masaxa ay waajib tahay mise bacdi baa ku filan xagga wujuubka kollayba in la wada masaxaa sunnada inay tahay waa soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii aanu cimaamad xidhnayn yacni waxa uu samayn jiray inuu madaxoo dhan markaa gaadhsiiyo masaxaadda oo bada'a bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaah aqbala wa adbara waata axaadiista ku soo aroortay yacnii iqbaal iyo idbaar buu samayn jiray bimacnaa yani halkan hore intuu kaga bilaabo ayuu halka dambe qadaadka geyn jiray deedna ka soo celin jiro halkuu kaga bilaabo ku soo celin jiray inkastoo culammadu isku khilaafeen aqbala waa adbara haddana waxaa caddaynaysa riwaayada yani markaa eh, riwaayada kale saxiixada baa caddaynaysa oo culamada qaar baa yidhi aqbala waxay tahay waa in sidan loo soo wado saasaa iqbaal ah adbaraduna waa in dib loo wado yacni bacdi baa sidaa yidhi laakiin waxaa ka hor imanaya xadiiska kala caddaynaya haddii lafdigu ijmaal galay aqbala waa adbara lafdiga kale fasiraya caddaynaya bada'a bimuqadami ra'sii xataa dahaba bihima ilaa qafaah uma acaada xaysu bada yani aw kama qaal yacni waxa weeye marka wuxuu ka bilaabay yani halka markaa madaxiisa ugu soo horraysuu ka bilaabay ilaa uu qadaadka geeyey dabeedna wuxuu ku soo celiyey ilaa halkuu ka bilaabay ayuu dib ugu soo celiyey waxaa kaloo soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxa wax ka mida ah inuu masaxay cimaamaddana ku dhammaystiray taasina waa soo aroortay yani xadiis kale oo kollay dalaaladiisa culammadu isku khilaafsan yihiinna waa jiraa alcasaa'ib watasaakhiin tilmaamaya oo dalaaladiisa ma waxaa loo fahmayaa kan eh, naasiyada inuu markii hore masaxay deedna ku dhammaystiray mise waxaa loo fahmayaa mid marka waxa weeye suuro kale oo saddexaad oo ka madax bannaan inay tahay oo waxa weeye markaa eh, cimaamadda keliya la masaxayo yacni xadiiska kollay dalaaladiisa waa laysku khilaafay dalaaladiisa waa la ysku khilaafay macnaha looga jeedo calaa kulli xaal yacni markaa madaahibta badankoodu waxay yidhaahdeen qayb ka mida madaxa in la masaxo ayaa ku filan bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye waxa weeye waa in ama cimaamadda lagu dhammaystiraayo inta yacni markaa la masaxo waa hadda cimaamaddu u duuban tahay oo madaxii markaysaa uu ku duubay maaha tan markaa waxa inuu saaray ma aha oo uu isleeyahay waa kaa xumaanaysaa oo ay markaysaga ku duuban tahay xaalka noocaasa ayaa markaa lagu dhammaystirayaa yacni oo saasoo kale la samaynaya ama waxa weeye markaa waa in madaxoo dhan la wada masaxaa yacni saas baa markaa ahlucilmiga qaarkood ay markiisa waxaan mareen oo ay markaa ku tageen kollayba sunnada in lagu dadaalo ayaa fiican oo dee khuruujan min alkhilaaf khilaafka si looga baxana yacni marka lala yimaado siduu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan culammadu alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka xataa in laga baxaa waa mustaxab haddii masalada xataa markaysa waxaa marjuux ay tahay haddaynay sunno khilaafayn ya yacni sunna haddaynay khilaafayn khilaafka in laga baxaa waxay noqonaysaa mustaxab bay noqonaysaa bay yidhahdeen axkaamta aayadda laynoogu sheegay waxaa laga qaato waxaa ka mida tartiibta weysada oo xaggee tartiibta laga daliishaday jalaaldiin asuyuud waaba sheegi doonaaye kala dhexgelinta waxyaalihii la maydhaayey la dhexgeliyey ta la masaxaayo la dhexgeliyey oo intii la maydhayay aan la israacin haddii aan looga jeedi lahayn in tartiibtaa loo raaco sidaa loo kala horsheegay loo raaco haddaan looga jeedi lahayn dee waxa weeye lama dhexgeliyeen yacni waxa la masaxayo ashyaada la maydhayo lama dhexgeliye marka tartiibtii baa laga qaadanaya bay yidhahdeen tartiibtii baa laga qaadanaya waata kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi yani markaa nabda'u bima badaa allaahu bihi ama abda'u bima badaa allahu bihi yani xadiiskii markaysaga ku saabsanaa safa iyo marwa oo safa iyo marwa markii allah u yidhi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima yani waxa la xaggaannu ka bilaabaynaa nebigu wuxuu yidhi abda'u bima badaa allaahu bihi lafdiga jamcana waa la soo wariyey yani markaa nabda'u bima bada'a allaahu bihi yani riwaayada amarku iyadu lafteedu way timi laakiin culamada qaar baa yidhi waa shaadda yani saas yadaa yidhi calaa kulli xaal yani halkanna waxa weeye bilowga markaysaga lagu bilaabay wejiyada oo yacni tartiibtaa loo sheegay in loo raacaa waxay noqonaysaa sida ilaahay u sheegay oo loo raacayo markaa shabah waxay ku leedahay safa iyo marwe maadaama uu nebigu ka yidhi abda'u bimaa badaa allahu bihi ama nabda'u bimaa badaa allaahu bihi tanna waxa weeye siduu ilaahay ku bilaabay waa in markaysaa loo kala horraysiiya saas aawoodee qowlka xanafiyada laga sheego oo ay yidhaahdeen addimada haddii laga soo bilaabo oo sidaa loo soo wado oo wejiga loogu dambaysiyo way asaxaysaa qowlka noocaasi waa qowl aan markaysaa markaa halata oo aan sax ahayn jamaahiiru ahlicilmina ay khilaafsan yihiin yacni marnaba ta kale nebigu ma dhicin inuu tartiibtan khilaafoo kale hormariyey haddii ay markaa bannaanaan lahayd in la sidaa loo sheegay tartiibteeda in la khilaafa hadday bannaanaan lahayd waa samayn lahaa nebigu walow maratan libayaan aljawaaz waa samayn lahaa marka maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisa hal mar oo weysaystay aan laga soo naqlin tartiibtaa inuu khilaafay waxaa laga qaadanayaa tartiibta in loo raaca inay tahay mid waajiba ay tahay baa laga qaadanaya wakhtigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk